bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlah وعlى آlih وصxaabatih أجmaعin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi akhirhm shaykhuna الshaykhu صالح بن cبد الله الcuseymi غfr اllah lah wlhm جamiعا bsnaadi kuli minhm ilى sfam cayuna can cmr bn dinar abi qabusa mawla cbdالlah bn cmr اlcaas can cbdالlah bn cmr اlcaasi radi allahu tacala anهuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh وalih wslm الraximuun yrxamhm الرaxman irxamuu man fi اlardi yrxamkum man fi الsma wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biqra'i usuul mutuun khasatan usul xadiid mustafa warasuuli mujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxaabati ajmaciin liyafuuzu biscaati alcajl ajl fahada huwa almajlis asaabic cashar min majaalisi iqra'i wa sharxi kitaabi macaalim suna nabowiya fii leylat alinayn athaalit walcishriin min shahri dilxija caami alfin arbacumi'a wa tiscin wa alaatiin hijrati mustafa sala allahu calayhi waalihi wasalam ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلس كي تضبي الطبنات مجالس دلمك شرح كوبنا كتاب كما معالم السنة النبوية habeen kan habeen isniina saddex iyo labaatanka bisha dilxija kun afar boqol sagaal iyo soddonka jirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaan kusoo jirnay kitaab alcilmi baabka labaatanaad ayaan joognaa baabun min alcilmi qowlu laa aclam baabun hada baabun baab weyaan muxuu u baab yahay min alcilmi cilmiga ayuu ka mid ahaaday qowlu laa aclamu aqoon melihi oo ma aqaana qofki inuu yidhaahda cilmiga ayay ka mid tahay weyaan min alcilmi cilmiga ayuu ka mid ahaaday qowlu laa aclam ma aqaana qofki inuu yidhaahdo cilmiga qeyb ka mid ah inay tahay ayuu baabkan u baabya weyaan xadiid saddex boqol iyo ama aharka saddex boqol iyo shan iyo afartanaad can ibni mascuudi waxaa lagu yhi cbdulahi bn mascuud alhudali radia allahu taala arda abu cabdiraxmaan qaal wuxuu yidhi ibnu mascuud ina aladii qofka yuftii dadka u fidyooda oo dadka ugu jawaaba fii kulli maa yustaftaa wax kasta oo la weydiiyo lamajnuunun waa qof waalan weeyaan qofka su-aal kasta iyo mas'alo kastaoo la weydiiyo ka jawaaba isagoonan muxuu ahay baaritaan iyo baxdi samaynin isaga unan dhihin masaaisha qaar aqoon uma lihi oo wax kasta oo la weydiiye ka jawaaba waa qof waalan ayuu yiri radi allahu tacala arda maxaa yeelay cilmiga wamaa utiitu min alcilmi ilaa qaliilan masaaisha isha iyo xawaadista ma dhammaanaysa cilmiga qofka ibni aadanka oo sheekha ahna waa wax aad iyo aad iyo aad iyo aad u kooban marka masaa'il badan oo badan waa in qofka uu la soo istaago aqoon uma lihi haddii qof mas'alo kasta oo la weydiiye waxaa waa sida waa sida waa sida la taagan ayna masaaishanayn masaail inta lasoo baaray sida hadda ay culimada in badan sameeyaan masaail inta loo keenay muxuu ahaa qoraalkoodii kadibna lasoo eh, si fiican soo falanqeeyey baxi lagu soo sameeyey kadibna intii laga jawaabi karay lasoo xulay oo kadibna qof inta loo dhiiba uu weydiina aanan ahayn laakiin nin kasta oo la kulmaba su-aal intuu weydiiye kadibna un uu ka sii qofka asaga wuxuu leeyahay waa qof majnuun ahoo waalan maxaa yeele qof caaqil ah kuma dhaqaaqaya inuu masalo kastoo la weydiiye uu ka jawaabo weyaan saas ayuu leey radi allahu tacala canhu arda lidalika alimaam malik caleyh raxmat wuxuu ahaan jiray mar alla markii su la weydiiyo intuusan ka jawaabin ka hore wuxuu dhihi jiray xataa hadduu yaqaana laa xawla walaa quwata ila billah xeelad iyo awood oo allah xaggiisa aanan ka imaanin anaga malihin saasuu dhihi jiray markaasuu hadduu yaqaanana ka jawaabi jiray haddii kan la iska dhaafi jiray sidoo kale wuxuu leeyahay imaam malik caleyh raxmat qofka inuu ku degdega fatwada iyo dadka inuu u jawaabo oo su-aal kastoo la weydiiyaba horay muxuu aha jawaabteeda uun ka dhiibo waa nooc oo jaahilnimada iyo qofka inuu maskaxdiisa isku dardarsantay cadaynaysa ayuu leeyahay imaamka raximahullah aad ugu fogaan jireen marka fatwada inay ku degdegaan marka qofka muminka inuu muxuu ahaa fatwada ku degdega oo hal la weydiiyo la soo istaago mushkilad weyan dhibaato wa waxyaabaha layaab kale waxaa ka mid ah siqaaru alabati alcilmi dalabatulcilmi oo yaryar ayaa idaacadihi soo fariisanayaan oo mararka qaar xitaa waxaa dhacaysa qofka aalibcilmi xataa inaan lagu magacaabi karin oo tawaylib cilmin meelahaas un uu gaarsiisan yahay markaasuu cashar yar ayuu toban daqiiqa ka siini kadibna waxaa weeyaan microfoonka ayaa loo furi mashaariq ilardi wamaqaaribiha gobolkan o dhan ayaa laga soo weydiiyey sheekhu masale fulan ka war waa sida tanka fulan hal mar ma maqlaysid isagoole muxuuha ma aqaan waa masaaib mogta aqoon umalihi hal mar xataa kama maqlaysid xitaa nin sheekh ma ahan nin aalibcilmi weyn xataa maaha waa uwaylib cilmi masaaibta nahaysata ay ka mid tahay social mediahan qayb buu kasii qaatayoo qofka intuu darsi yar qac ka siiye labada xadii oo xadiis nabigan uu qac ka siiye ayaa kadib wuxuu leeyahay lii weydiiye idan ibnu mascuud muxuu yidhi qofka asaga waa nin waalan qofka waalan see marka waa in cirbad waali lagu dhufta ama xabsi dadka laga qabta ila qofkan la xabisi maxaa loo xabisi waxaa loo xabisayaa markuu qofku waasha waa xabisi meel la qancinin baa la geyni waa la loo geynaya naftiisa muxuu u halaagaya tan koobaad oo mxuu ahaa wuxuu iska tuuray qar iyo mxuu ahaa baabuurta isku dhufanaya waa isdhibaatayn kanna waa lamido waa isdhibaataynaya oo diintiisuu baabi'inaya diin la baa ku dhici nabigu ku beer buurna alai sla slaam ku dhici tan labaadna ummaddu dhibaatayni oo qofka mxua dhagaxuu tuuraya markuu waalanya wamaa ilaa dalika asna in dadka laga qabto waa waa sidaas oo kale waxaa weeyaan wuxuusan ilahay xaaraan ka dhigin ayuu waa xaaraan wuxuu alle xaaraan ka dhigin xalaal ayuu leeyahay dadka iyuu xaraj gelinaya marka marka ninka waalan iyo qofka fatwoona wax walba iska fatwooni waa isku xugun runti ficlan arinta ayran jirta weyaan xadiidkaas imaam daarimi ayaa fii sunani kusoo saaray waa xadiid sanadkiisu saxiix yahay amaba aharkaas cafwan ahar weyaan xadiid ma waa ahar farqiga u dhexeeya aahaarta iyo axaadiista maxay sida mashhuurka ah inkastoo culimada qaarna ay mararka qaarna ay raaciyaan laakiin sida mashhuurka ah oo mustalaxa aadka looga yaqaana ahar haddii aad maqasho waa hadalka saxaabiga uu leeyahay ahar ayaa la yihahda iyo faman duunahu iyo taabiciga iyo tabc alatbaaca iyo xataa aimada hadaladooda aahaar ayaa la yihahdaa axaadiistana axaadiisaa la waa iska macruuf marka aahaar weyaan aarkaas marka imaam mxuu ahaa imaam addaarimi ee sunankiisu soo saaray sanadkiisa saxiix weyaan xadiid saddex boqol lix iyo afartanaad can ibni cumar waxaa radi allahu tacala canhuma ana rajula sa'alahu wax ka weydiiyey can masalati masala ibni cumar ayaa su-aal waa taqaana ibni cumar culimada saxaabada ayuu ka mid ahaa nabigaana inuu dabaraaca sunantiisa muxuu aha ficliga ah ninka ugu dadaalka badan ayuu ahaa iyo meelaha uu nabigeen istaagay meel kastoo istaag u istaagi jiray xataa xaja markuu aadaa meeshuu nabiga ku weysayso weyse qaadan jiray meeshuu muxuu ahaa degu degi jiray dhaqan noocaasuu lahaan jiray saxaabada kalena ay ku raacsaneen ama ayba samaynin cabdillahi bin mascuud marka cabdillahi bin cumar marka wuxuu leeyahay ana rajula ninbaa sa'alahu weydiiyey can masalati masala fa qaala markaasaa wuxuu yidhi cabdillahi bin cumar laa cilma aqoon lii ani ima sugnaanin biha masaladaas waxaan ka aqaano masalada ma jirto weyaan falamaa adbara rajulu ninkii markuu dibri jeediyey oo iska tagay oo muxuu intuu quustay kadibna ay ku dhacday jawaab la iska tagay qaala ibnu cumar ibnu cumar wuxuu yidhi intuu aad u farxay nicma waxaa wanaag badnaaday maa qaala ibn cumar ibnu cumar wuxuu yidhi isagaa isku jeed wax aan idhi ayaa aad qurux badnaaday wax wanaag badan ayaan sameeyey su-ila waxaa la weydiiyey cabdulahi bni cumar camaa laa yaclamu wuxuusan ogeyn faqaala kadibna wuxuu yidhi laa cilma aqoon lii ani ima sugnaan bihi arrinka asaga aqoon uma lihi marka waxaad sameeye wax aad u wanaag badan oo qurux badan ayuu sameeyey ayuu leeyahay yacni wuxuu la nafsa naftiisa marka mararka qaar waxaa laga yaabaa eh, nin baa muxuu inta in sheekh u imaaday su-aaluu ayuu weydiiyey markuu suaal aal weydiiyey ayaa muxuu aha ma aqaanuu yidhi tu kaleu weydiiye ma aqaana tu kale weydiiy <laughs> maxaa sheekha baad sheekh ka tahay haddii aadan saddex su-aalood la aadan aqoon cabdillahi bin cumarna wuxuu ku farxayaa in inta su la weydiiyey uu yihi aqoon umalihi sheekheena shek cbdilmuxsen cabaad xafidahu llah waa ninka ugu horreya jaamaca alislaamiya magaalada madiina jaamacadda ku taalla ninka ugu horreeyey oo sabuurad inta qaatay tabaashiir io shoog qaatay galay oo dhiga u ahaa bismillahi ka bilaabay ninka isaga ahaa xaramka ayuu ilaa hadda maanta konton sano muddo ka badan ayuu ka ahriyaa duruus darsigiisa markuu dhammeeyo ayaa toban daqiiq ama shan daqiiqa ayaa su la weydiiya markii la weydiiyey labaatan suaalood ama toban suaalood la weydiiyey nus ka mid ah laa aclam laa aclam laa aclam waa saas wax kale ma aqaan aqoon umalihi laa aclam saasuu la istaagaa nin la xishood ama laga badan maaha waa ninka ugu badan oon arkay maxaa yeelay qofka waa inuu warac yeesho oo marar qaar masaail maraan masalooyin laga soo weydiiy meel tuula ah aan la aaday waxaan ugu tagay muxuu ahaa telefoon aan u diray markii telefoon aan u diray ayaa u iga qabtay sheekh arday noocaasaan ardaydaada ka mid ah, masaladaas koobaad ayaa saddex maslaan ku weydiin rabaa masaladii markii aan weydiiyey wuxuu yidhi laa aclam maba isku dhibinba tii labaadaan weydiiyey markaasuu yidhi laa aclam tii saddexaada marka intaan bilaabinaa wuxuu yidhi a kullu masaa'ilika nooc masaaisha ad weydiin rabta ma wax wada noocaanaha ma tuulooyinka dadka jooga baadiyaha dhibkooda ma yara su-aalo aad la badan ay dadka weydiiyaan markaasuu yidhi khalaas khalaas telefoonka igu jaray kow waa nin caalim ahoo dee ku gaboobay oo hadda sagaashankii sana koleyba inuu gaaray waan qiyaasaya maxaa yeele xilligii jaamacadda aan tagay labaatan sana ayaa wuxuu ahaa toddobaatan jir ayuu ka weynaa marka ninka isaga waxaa weeyaan dadka noocaasa marka oo ahlowaraca noocaas ayaa lagu yaqaana laakiin haddii adargto qofka muxuu inuu shafka u banaysanay su-aal kastoo la weydiiyey ninkaas cabdillah masuud wuxuu ku tilmaamay inuu yahay nin waalan ee dadka laga qabto isna nafta ah laga qabta ah, u dhibaatayni xadiidkaasna aarkaasna oo kale cabdillahi bin cumar u imaam daarimi ayaa soo saaray sunankiisa waana sanadkiisa wa xasan weyaan sana eh, muxuu ahaa aharka saddex boqol iyo sideed iyo afartanaad can shacbi waxaa laga wariyay shacbi ninka la yidhahdo caamir ibnu sharaaxiil ayaa la yidhahdaa caamir ibnu sharaaxiil ayaa la yidhahdaa abu camr alkuufi waxa weeyaan waa nin iqa ahoo aad loo yaqaano eh, raggii taabiciinta oo saxaabada soo gaaray dhexdhexaadkooda ayuu ahaa wuxuuna geeriyooday hijrada nabigeena marka boqol ayuu geeriyooday muxadiiinta weyn ayuu ku jira camir eh, ashacbi ayaa qaala wuxuu yidhi laa adri qofka inuu laa adri yidhaaho e nisfu lcilmi cilmiga niskiisa weyaan qofka inaad su lagu weydiiyo tirado aniga aqoonu malihi cilmiga niskiisa wa ha ka xishoonin haddii aadan aqoonin aqoonu malihi bikulli basaata dhib maba ku hayaba marka naftaadan waad beri qofkiina muxuu amaadan ah, la goynin marka cilmiga nuskiisa waa lianna cilmiga inaad taqaano inaadan aqoonin wa laba haddii loo qaybi wa inaad taqaano inaadan marka qof inaad ma aqaano tirahda nis cilmigaad gaarsiisay lianna ummad kaleo cilmi taqaana la aadi laakiin haddii aad wax u luqluuqdo ood muxuua saasaan u yara malayna iyo saasba laga yara eegay iyo baabkaas iyo wax unaadan aqoonin adiga aad isku rafaadis aadna waa isdhibtay isna waxba maana u tarin waxba maadan tarin marka nisfa cilmi ayuu ku tilmaamay raximahullah imaam daarimi ayaa soo saaray sunankiisa waana sanadkiisa waa saxiixa saxiix weeyaan xadiis saddex boqol iyo amaba aarka saddex boqol iyo sideed iyo afartanaad amn siriin waxaa laga wariyey maxamed bn siriin taabicigaas qaal wuxuu maxamed bn siriin maa ubaali uma aaba su'iltu in li weydiiya camaa aclamu waxaan aqoon u leeyahay aw amaba maa laa aclamu waxaan aqoon ulahayn ani maba kala jecli waxaan aqaan in la weydiiyey iyo waxaanan aqoon in la weydiiyey maba ima kala ahaba oo se ka yimid maxaa yeelay lianii aniga idaa suilta haddii la weydiiyey camaa aclam waxaan aqoon u qultu waxaan dhihi maa aclam waxaan ogsoonahan sheegi haddii waxaan aqaana wax liga weydiiy waxaan ka aqaanan ka sheegi kow wain su-ilta haddii lay weydiiyo camaa laa aclam waxaan aqoon u qultu waxaan dhihi laa aclamu aqoon uma marka aniga maba ii kala duuna in waxaan aqaan laweydiy waxaan aqoonin in la weydiiyo iyo kala duuna mid walba jawaabaan siini kii aan aqaanin waan ka aqaanan ka sheegi kii aan aqoonin maba aqaanaan leey isma dhibaba xadiidka muxuu ahaa eh, aharkaana imaam darimi fi sunani ayuu kusoo saaray sanadkiisana waa saxiix weyaan intaasoo marka muxuu ahaa aathaar ah oo ka eh, culimadii iyo salafka ka sugan cabdillah mascuud ugu horrey radi allahu ta an arda ay ugu horreeyaan waxay tusinaysaa qofka inuu tawaaduc la imaado xitaa mararka qaar masalada isagoo yaqaana haddii ay sida qoraxda ay u caddahay iyo nalkaas u caddahay haddii ay u caddeen inuu yidhahdo muxuu ahaa waan soo baari amaba bal muddo isii amaba aqoonba umaliy inuu yidhahdo ama qof kale weydii isal hayri qofki inuu arintaas ayaa loo baahan ya weyaan marka dalabat cilmiga fatwada aata uga fogaadayna waa arrin khatar ah baabun almuhbitu qofka xukunka suga oo arinta waa dhacdayla muqadaman waxaa laga hormariya cala naafi qofka ma dhicinla tusaale ahaan masaajidkan muxaadara ka dhacday duhurkii dadka jamaacada masjid ku tukaday ayaa nin wuxuu yidhi sheekh hebel ayaa masjid ka istaagayo muxaadaro ayuu galay nina wuxuu yidhi muxaadara muusan gelin sheekha maba joogin meesha ma imaanin yaa la hormarinaya labada qof marka labada qof waxaa la hormarinaya qofka mubitka oo suga ayaa la hormarini liannaka waxaa laga yaabaa ma imaanin lah inay hurdo ay qabato oo biniaadam inuu hurdooday hurdo ku jiri waxaa dhici karta inuu musquul galay waxaa dhici karta inuu degdegayoo banaanka u baxay sheekha uu gadaashiis soo galay wamaa ilaa dalika marka cilmiga waa sidaasoo qofka xukunka waa noocaas lah qofka mubitka ah qofka mxuu ahaa naafiga ah la hormarina mxuu ahaa fi lasli qofka mubitka ah oo mxuu ahaa la xukunkaas saasuu dhacay aar ah mucalaq ayaa isna halkan aan ka bilaabaynaa saddex boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa aar mucalaqaadka imam buhaari oo xalay aan ka sheekeynayna ayuu ka mid yahay qaala wuxuu yihi alxumaydi xumaydi waa sheekh lbukhaari sheekh lbukhaari ayaa xumaydi la yidhahdaa cabdilaahi ibnu zubayr ibnu ciisa ayaa la yidhahdaa cabdulahi ibnu zubayr saxaabiga isku magac yihiin xumaydi iyo cabdulahi ibnu zubayr kii saxaabigaah waa isku magac laakiin xumaydi ayuu ku magac dheer yahay cabdulahi bn zubayr ibn ciisa waa reer qureysheed alqurayshi alasadi almaki waa reer maka kunyadiisa abubakr weyaan sheikh اlbukhaari raggii atbaacda tabac alatbaac taabiciinta ragga daba socday raggii wax ka qaatay ku u weyna ayuu ka mid ahaa raximah llah wuxuu geeriyooday laba boqol sagaaliy tobanka hijrada nabigeena calayhi salatu slaam xumaydi ayaa qaala wuxuu yidhi ninka iyo xukunkan kamaa ahbara bilaalu bilaal siduu sheega weeyaan ana nabiya nabigeena sala allahu alay slam wuxuu ku tukaday fi lkacbati kacbada gudaheeda wa qaala alfadlu alfadlu ibnu cabaasna wuxuu yidhi lam yusali muusan tukan nabiga fa ahada annaas dadku waxay marka ay qaateen bishahaadati bilaalin bilaal muxuu ahaa markhaatidiisii ay qaateen nabigeenna markii maka la furtay calayhi salaatu wasalaam waa tii cumaan ibnu macuun uu yeeray oo kacbadii loo furay oo kacbada galay markuu kacbada galay raggii la galay waxaa ka mid ahaa alfadl ibnu cabaas waxaa kaloo ka mid ahaa ninka la yihahda bilaal marka bilaal wuxuu yidhi nabigeenna calayhi salaat slam laba rakc ayuu ku tukaday kacbada gudaheeda fadlina muxuu yidhi nabiga muusan tukadan calayhi salaatu wasalaam dadkii marka waxay qaateen ninka la yihahda alfadl ninka la yihahda bilaal ibnu rabax oo muadinka nabigeena sal allahu alayh ali waslm liannahu mubit isaga wuu sugayaa indhahuu saaray ninkaana waxaa laga marka ayada inuu iska jidbaysnaa oo markuu kacbada galayba iska jidbaysnaayo mxuu ahay kacbadii uu ku mashquulsanaayo oo inuusan eegina laga yaaba ilan meel la geli jari meel la geli jari maahan meel aad weyn iyo xurmadda kacbada ay ka tambadisay iyo farxaddii ayaa laga yaaba usan amaba uu degdeg usoo baxay oo nabiga uu kaga dambeeyey wamaa ilaa dalika si kasta udhici karta marka almubitu muqadaman cala naafi qofka suga marka iyo qofka mxuu ahaa anfina oo arrinta ma dhicin lah waxaa la hormarnaa cilmi ahaan sida asalka ah qaacidada ayada ah, shawaad baa yeelan kartaa laakiin asal ahaan waxaa la hormarnaa qofka mubitka ah weyan oo sugi haadaa kacbada nabiga inuu laba ragca ku tukaday kama ahbara bilaalon bilaal suu sheegay weeyaan haadaadaas marka wuxuu noqonaa ishaaradaas waxay u noqonaysaa tukashada nabiga uu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam kacbada gudaheed baabu alab alcilmi cilmiga in loo dalba ligayri illaahi ilaahay hayrkii loo dalba bayaanu khuuurati hada maxalu mabxauhu khatarta ka imaanaysa in la cadeeyo meeshii lagu cadayn laha boobkan weyaan iyo halkan weyaan marka qofka cilmi marba haduu barana diineed waa inuu ilaahay subxana wa tacala dartii u barta inuu muxuu ahaa saaxiibadiis kaga hormara inuu sheekh ku noqdo in majaalista loo baneeyo inuu dadka kula murmo inuu waxa weyaan eh, yani magac uu ku yeesho haddii marba qofka dhankaas uu la aada inkaar baa ku dhacday naar meelaan ahaynna ma istaagaya yani meel uu bira ku qabana qofka isaga lama arka oona naar ahayn siduu nabigeena cadayn doono sal allahu aleyh ali waslm soo socota xadiis saddex boqol iyo kontonaad ciyadan bilah can abi hurayrata a radi allahu taala arda cabdiraman bin dawsi qala wuxu hurayra qaala rasu rasulka wuxuu yihi sal man tacalama qofkii barta cilman cilmi oo mima yubtagaa mima ka mida lagu dalba bihi isaga wajhu llahi caza wajala wejiga alle laa yatacalam uusan u baranaynin ilaa liyusiiba helo bihi cilmigaas caradan dheef iyo xoolo oo min adunya adduunyada ka ah, lam yajid ma hela carfa aljannati jannada carafteeda ma hela yowma alqiyaamati maalinta qiyaama yacnii riixahaa udgoonteeda ma hela weyaan marka cilmigaas ilaahay keyrkiisa waxaan u barto oo ina adduunye uu ku gaara u barto cilmiga asagana cilmu shariica uu yahay qofka asaga janno ilaahay ma marka dalabata cilmiga khaasatan ragga shahaadaadka ama anawiyaadka qaadanaan amaba qaadanaan muxuu ahaa jaamacadaha ama magisterka qaadanaan ama digtoorada qaadanaan waa inay aad iskaga ilaaliyaan cilmigan oo hadda mxuu ah xalaqaadka inta badan qofka yani adduunya raadis ma keento inta badan masaajida lagu barta oo ikhlaaskiisa inta badan keento laakiin cilmigan eh, yani nidaamiga oo hadda yani tacliinta ay u badatayba ila qarni walba iyo zaman walba wuxuu leeyahay dariiqo loo barta dariiqadan shahaadaadka ah, wax badan baa soo geli karo marka aad in loo taxadiro waa laga maarmaan weyaan xadiikaasn eh, mxuu ahaa alimaam abu daawuud fii sunanihi ibn maaja ayaa soo saaray waana xadiis xadiis saddex boqol iyo ko iyo kontonaad can jaabir bn cbdillahi waxaa radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena wuxuu ku yiri sal sl qal nabigeena wuxuu yidhi laa tacallamu lcilma cilmiga ha baranina litubaahu inaad kula faantantaan bihi cilmiga alculamaa culimada inaad mxuah sheekh culimada aad ku garab istaagtaan ood ugu faantantaan waxaa weeyaan ha u baranina walaa litumaaru inaad kula marontaan bihi isaga asufaha dadka jaahiliinta ah walaa inaad ku doorataan bihi cilmiga almajaalisa meelaha fariisto oo sheekha iyo ninka caalimka u banaya kursi dheer ha loo dhiga iyo halka hal fariisiiya inaad ku raadsato ha u baranina weyaan faman facala dalika arrinkaas qofkii sameeya fannaaru annaaru naar naar weyaan meel kale oo cag dhigaa qofkaas lama arke waxaa weyaan takraarkaas oo naarta soo celceliyey nabigeena sal allahu alay wasalam waa ta'kiid oo loo cadayna canaan layska canaanta arrinta Eh, waana khabar oo mubtadihiisa uu mxu maxduuf yahay oo ah ay wlaa bihi ay annaaru awlaa bihi khabarkiisa waa maxduuf mubtada weyaan annaaru waa mubtada khabarkiisa maxduufo wlaa bihi naar ayaa ku haboon weyaan saas ayuu nabigan cadayna sal la sl xadika immaja so sar wa xadii saxiixa xadiid saddex boqol iyo labiiyo kontonaad can imran bn xusein waxaa lawr radi allahu taala arda qal wuxu imran bn xusein qaala rasu rasulka wuxuu yihi sal slm ahwafu maa ahaafu waxaan baqa waxaan ugu baqitaan badanahay waxaan ka baqa waxaan ugu baqitaan badanahay ahwafu ma ahaafu waxaan ka baqa waxaan ugu baqitaan badanahay calaykum dushiin aan idinkaga baqo jidaalu lmunaafiq qofka munaafiqa dooda uu ku dooda diinta alla ayaan mxuu ah, baitaanugu baqitaan badana weyaan caliimi lisaani cilmigiisana carab uu yahay oo cilmigii carabka aad ugu cilmi badan laakiin qalbiga uusan cilmigiisu daadegayn ciyaadan bilah kaa isaga ah ayaan aad idinkaga baqaya weyaan qofku waa aftahan qofki cilmigiisa carabka usaa saaran yahay qofkii waxaa weeyaan yacni badahadiisa iyo muxuuah fahamkiisa aad buu u qalbigiisa uma daadagsana cilmigii carabka u sarsaaran yahay kaas isaga ah waa munaafiq ayuu nabigeena yidhi alai sl slam tan labaadna aad iyo aad iyo aad baan inkaga baqaya ayuu nabigeena cadayna sala marka arrinta ayada waa arrin lagama maarmaan oo cilmiga inuu carabka iyo qalbiga ay isla socdaan iyo jawaarixdaba waa lagama maarmaan xadiidkaas ibn xibaan ayaa fii saxiixii kusoo saaray sanadkiisana waa calaa sharti bukhaari hadii saddex boqol an kacab maalik waxaa laga wariyey shaaciri rasul lah sl sl qal wuxu yhi kacab samictu rasul rasulka ka maqlay sl slm yaquul isagoo la man alaba alcilma cilmiga qofku barta liyujaari inuu ku garabgalo ood waxaa weeyaan ku ciriiriya bihi cilmigaas alculamaa culimada oo culimada intuu garabku ku dhufto ood culimada muxuu ah kula murmo oo kula doodo oo qofki u barta aw liyumaari inuu kula murmo bihi cilmigaas asufahaa dadka juhaasha ah aw yasrifa bihi inuu muxuuah kusoo leexiyo cilmigaas wujuuha annaasi dadka wajiyaalkooda ilahay xaggiis ugu soo leexiyo oo la eego oo caalimka sheekhii la dhaha u barta adhalahu llah alweyni wuxuu geliyaa annaar naar ayuu geliya xadiidka imaam tirmidi ayaa soo saaray fii sunanihi waa xadiis xasana marka intaas oo zawaajira ah waxay caddaynaysaa cilmigan in ilahay darti loo barto subxaana wa tacaala adduunya laguma helo kan maalna laguma mansabna laguma helo kan janno unbaa lagu raadiyaa wax kale qof u raadiyo lugo waxaan ahayn qofka lama kulmaayo iftidaax iyo khaatumaxum waxnayna kalama kulmaayo marka cilmigan qofka inuu ilahay darti subxana watacala u barto ood aad ugu dadaalo niyada mararka qaarna waxaa waye haddii ay saa u yar leexato uu qofka markiiba soo celiyo lidalika alimaam axmed waxaa laga wariyay caleyh raxmat ullah inuu yidhi tacalamna alcilma ligayr illah fa abaa an yakuuna ila lilah cilmiga markii aan yareenay waxaan u baranay ilahay hayrkiis oo ilahay hayrkiisa loogu baranay in mxuu ahaa sheekh la yihahdo qofka inuu saaxibadiis usan ka harin inaan jaahil la dhihin waa laga yaabaa niyada markaa qofka dayar yahay in mxuu ahaa cilmiga uu nawcama laakiin cilmiga laftirkiisi ayaa waxaa diiday isagii ayaa waxaan ugu qasbay inaan ilaahay la doonano subxana wa tacaala oon meel kale la aadin cilmigii ayaa diiday waxaan ilaahay ahayn oo marka qofka cilmiga barta ood cilmigii mxua muduu ka dhex jira waxaa weeye riyaa istutus iyo baabkaas xagga ayuu iska marinaya lidalika culimadu waxay dhihi jireen barakada cilmiga wuxuu ku sugan yahay cinda alakaabir dadka waayeelada ah oo cirada lahoo aadka diinta ilaahay uu gabaabiyo muddo muxuu ah lixdan toddobaatan siddeetan sano cilmiga kusoo jiray dadka ayaga ayaa cilmigooda uu baraka badanya maxaa yeelay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ama boqolkiiba boqol in ayaga istutus iyo riya iyo baabkaa way kasoo gudbeen iyo xuduud nafsi hadda qabriga usii jeeda meel kale ma lahan cilmiga u bixina marka waxaa weeyaan diinta nabi maxamed calai sl uu keenay oo dhaxashii dadka adna dhaxashi waxaan ahayn hadaf kale uma weheliso baynamaa qofka dada yaro labaatan jirka soddonjirka iyo afartan jirka iyo umadahaas muxuu ahaa weli yani awoodda isbidi waxaa laga yaabaa inuu yihahdo bal adiga isa sug oo wamaa ilaa dalika marka cilmigiisa baraka la-aan inay dhacda ayaa laga yaabaa weyaan nasal allah asalam alcaafiya waayahay baabu atacliimi dadka in cilmiga la bara bidarbi اlmaali in tusaale loo soo qaato oo maahmaahyo iyo tusaalooyin iyo dadka in loo soo qaado in cilmi lagu bara ayuu baabkan u baabiye weyaan xadii saddex boqol iyo afari kontonaad can alxaari alashcri waxaa laga wariyey alxaari alashcri waa saxaabi xaari ibnu abilxaari ayaa la yidhahdaa alashcari ashaami kunyadiisna waa abu malik saxaabiga jaylka ah radia allahu taala anu arda waa ragga muqiliintu axaadiista badan aanan aad u warnini ana nabiya nabigan wuxuu ka wari sal sl qal nabigan inuu yidhi ina allaha alla weyne amara wuxuu faray yaxyaa ibnu zakariya yaxyaa ibnu zakariya yay oo ina akariya ah nabi yaya oo ina nabi zakariya ah ayaa wuxuu faray bihamsi kalimaatin shan kalima shan eray ayuu faray an yacmala biha inuu asaga horta ku camal falo tan koobaad tan labaadna wa yamura inuu fara bani israiil reer bani israiil inuu fara inuu fara an yacmaluu biha inay ku camal falaan wa inahu nabi yaxyana kaada wuxuu sigtay an yubia inuu kadib mara ama kadib ama uu la dibdhaca biha kalimaadkaas oo la faray inuu ku camalfalkeeda iyo gaarsiintii ayaga ku camalfalka dabcan haaliba nabi alla uu ku camalfalay lakin gaarsiinta inuu ka dibmaro eh, ama uu ka yara dibdhaca ayuu ku sigtay weyaan fa qaala ciisa ciise oy muxuu aha ilmahabreed ahaayeen oy muxuu aha islaana isku taqriib isku daadhawaayeen laba nabi oo hal qar hal waqti joogtay ahaayeen nacam faqaala ciisa nabi ciisa wuxuu yidhi ina allaha alla weyne amaraka wuxuu ku faray bihamsi kalimaatin shan kalima litacmala bi inaad ku camal fasho oo watamura aad farta bani israiil reer bani israiil an yacmaluu biha inay ku camal falaan fa ima an taamurahum inaad adiga farto ood reer bani israiil amarki siiso wa ima an aamurahum iyo inaa aniga aad mxuu ay fasaxdo oo aniga aan gaarsiiyo oon fara labaaso mid yeelun laakiin inaad iska aamusto ma soconaysa qaala yaxyaa wuxuu yidhi akhsha waxaan ka baqayaa in sabaqtanii haddii aad igala hormarta biha in lala gooyo ariga aradi weyaan aw amaba u cadaba lii cadaaban ka baqaya ilan amar alla ood i faray ayan la ma yeelayo aniga ayaa ku hormari wey fajamac markaasuu ururiyey annaasa dadkii reer bani israiil ayuu wuxuu ku ururiyey fii beyt maqdis beyt maqdis ayuu ka ururiyey halkaasay iskugu tageen famtalaa almasjidu masjidka ayaa buuxsamay waqacaduu kadibna waxay fadhiisteen cala shurafi barandooyinka iyo muxuu ahaa eh, albaabkii marka laga soo baxay iyo halkaas ayay fadhiisteen weyaan shuraftii ayay fadhiisteen waayahay iyo banaanadii banaanooyinka ay fadhiisteen weeyaan waayahay aan ku noqdo qaala yaxya wuxuu yidhi akhsha waxaan ka baqayaa in sabaqtanii haddii aad iga hormarto biha ayada an yuqsafa in laila gooyo aniga dhulka aw cadaaba ama lii cadaaba fa jamaca annaas dadka iyuu aruuriyey fii beyt ilmaqdis iyuu ka aruuriyey famtala'a almasjidu masjidka ayaa kadibna buuxsamay waqacad waxay fadhiisteen calusharafi meelihii muxuu ahaa daaqadihii iyo banaanadii iyo jirdiinooyinkii ay fadhiisteen oo masjidka mxuu ahaa banaankiisa ahaa fa wuxuu yidhi ina allaha alla amarana wuxuu faray bihamsi kalimaatin shan kalima an acmala bihina inaan ku falo ayagu uu sheegi wa amurukum waxaa fara an tacmaluu bihinna inaad ku camal iyada weyaan uula awaluhunna tan u an tacbudu llaha alla weyne inaad caabudaan walaa tushrikuu aadan la wadaajin bihi alla weyne wa ina maala man qof tusaalihii oo ashraka billahi alla weyne la wadaajiyey ka maali rajulin qof ayuu yahay ishtara gatay cabdan min khaalisi maali maalkiisa oo barax tiran aw waraqin amaba wariqin ama fidla fa qaala wuxuu yidhi haadihi daari wa hada camali kana waa shaqadii aniga aan lahaa iyo amaba hawshii anig ile qabta aan rabay shaqada qaba waaddi ilaya wixii aad muxuu ahaa dhaqaalo oo kusoo galana i keen oo muxuu ahaa shaqadii aad qabatayna muxuu ahay feedbackeeda amaba kasoo baay keen weyaan fa markaas wuxuu ahaada yacmalu mid camal falo oo shaqeeya wa kadibna wixii soo baxana u geeya ilaa hayri sayidihi ninkii addoonka soo gatinaan ahayn u geeya ayuu noqday fa ayukum midkiineeba yardaa ku noqon an yakuuna inuu ahaada cabdu addoonkiis kadalik saasoo kale marka qofka markuu ilaahayga uuntay nudfa iyo min cadam ka uumay allihii asaga ahaa cibaadada u qofka la aada qof adoon soo gatay oo xoolihiis kala soo baxay oo shaqadiisu dhiibtay kadibna w shaqada kasoo baxana qof kale ugeyn aad la tooyahay yaa adinka idinkamid raalli ku noqoni waa maya weyaan ilahayna raalli kuma noqon subana watacala in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilahay marka in loo sharig yeela ma mana muxuu yeelay weyaan tan koobaad taas weyaan tan labaadna wa in allaha alla weyne amarakum wuxuu idin faray bisalaati fa idaa sallaytum haddii aad dukataan falaa taltafituu fa ina allaha alla weyne yansibu wuu u wajha wejigiisa wujeediya liwajhi cabdi adoonkiis wejigiisa fii salaati salaadiisa u taaga weyaan maa lam yaltafit haduusan dhinac milacsanin siduu u taaga alla ama wejigu uusoo jeedina waa ilaahay wuxuu gooni uleeyay annaga waxaa naqaana maaha laakiin sida ay taan u rumaynayna weyaan waa nasbi iyo taagitaan iyo soo jeedin ilaahay subxaana wa tacaala isaga u qalanta oon bashar iyo makhluuq aanan meel ka arinkaas tusaalihiisana kamaalajunin ayuu la tooyahay fi cisaabatin koox ku dhex jira macahu isagana marka wuxuu wataa ninka isaga suratun kiishad yar surada waa kiishadan yaroo waxaa weya alaabta lagu rito surada taas weyaan kiishad yar miskun catar miski ayaa ku jira ugu jira weyaan fa kulluhum dhammaantood oo raggii saab mxuu ahaa cisaabadaas iyo kooxdaas yacjabu wuxuu la yaabayaa amaba yucjibu waxaa cajabgelin oo aad ugu farxayaa riixaha udgoonteeda wa ina riixa saa'imi qofka sooman udaygiisana atyabu wuxuu ka wanaag badayay cind allah laweyne min riixi miski miskigaas udgoonkiisa ayuu muxuu aha qofka sooman udgoonkiisa alla agti saas ayuu ka ahaaday ama uu kasii wanaag badan yahay weyaan marka sooma weyaan si caraftiina ay ilaah agti ugu odgoonaato wa amurukum waxaan idin farayaa bisadaqad sadaqa ayaan qofka sadaqada bixiya ama sadaqada tusaalaheeda kamaali rajulin ayuu la yahay asarahu lcaduw cadowga uu muxuu qafaashay fa awthaquu ay xireen yadahu gacantiisa ilaa cunuqi qoortiisa ay ku xireen waqadamuu waqadamuuhu kadibna ay usoo hormariyeen ay usoo muxuuah diyaariyeen liyadribuu inay gooyaan cunuqahu qoortiisa oy seef kow kaga siiyaan fa qaala kadibna ninka uu yidhi ana aniga yaa aftiihi furana naftiisaan ka furana minkum adinka idinka furani weyaan waa isaga hadli bilqaliili wlkaiiri wax yar wax badan waaa wa all waaanhaaya ma heli kara ayaan inkaga furnaya fafadaa nafsahu naftiisu ka furtay minhum xaggooda qofka isaga qofka sadaqada iyo zakada la baxaana saasuu la tooyahay weyaan waa qof naartii ilaahi subxana wa tacaala iska badbaadiyey oo xoolihiis iskaga mxuu ahaa damiyey wa amurakum waxaan idin faraya an tadkuruu inaad xustaan allah alla weyne fa ina maala dalika qofkaas tusaalihiisana ka maali rajulin qof ayuu la kharaja baxay amaal rajulin ayuu la too yahay kharaja baxay alcaduwu cadowga uu soo baxay fii aarihi gadaashiisa raadkiisa siraacan weliba degdeg cadowgii ayaa mxua kasoo dababaxay oo in lasoo qabto oo mxu meel la saaro ama la dilo ayaa loo soo baxay weyaan xataa idaa ataa xataa idaa ataa ilaa uu kaga imaado calaa xusnin dhufays iyo meel xiran xasiinin weliba aad mxuu ahaa loo adkeeyey fa axraza kadibna ku badbaadiyey nafsahu naftiisa oo dhufayska inta galay minhum kaga badbaadiyey kadalika alcabdu adoonkana saasoo kale weyaan laa yaxrizu nafsahu naftiisa kama badbaadiy min ashayaani shayaanka ilaa bidikri illaahi dikriga alla mooyane intaasoo kalimaad ah ayaad marka ilaahay subxaana watacala wuxuu faray nabi eh, yaxye inuu muxuu ahaa isaga yidhaahdo inuu ku camal falo reer bani israaiilna uu gaarsiiyo nabi ciisena uu tamaniyey calayhim asalaam jamiican isna inuu muxuu ciise la yara dibdhaca nabigeenana cala sla slam annaga yuu noo sheegay marka tusaalahaas noocaasa dadkii marka aad muxuu cilmi barayso inaad tusaale loo soo qaado waa arrin dariiqa ku jirta weyaan marka laba faa'iidaba waan ka helaynaa tan koobaad intaasoo la sheegay salaada tawxiidkaa ka horreeyey soonkii iyo zakadii iyo waxaaba dikriga allah subxaana watacaala qiimaha ay leeyihiin ayuu nabigeenna tusaaleyay calayhi salaatu wasalaam tan labaadna waxaan ka qaadanaynaa faa'iidada darbu lmhaal wayadrib allahu lamhaal linnaas wadrib lahum maala waa qur-aanka in badan ay kusoo arooreysaa eh, darbul amaalka marka dadka markii wax la baraa in marka tusaale loo soo qaado oo wa mxuu aha xataa aan la arki karin oon loo joodin waxyaabala arka loogu tusaaleeyo waa manhaj tarbawi ah oo aad u qiimo badan weyaan kadibna intaa markay dhacday qaala nabiy nabigeenana gadaal buu ka racsada alayh sala slam qaala nabiy nabigeena wuxuu yidhi sal slm waana ana oo nabi maxamed alayhi salaam aamurukum waxaan idin allahu alla weyne amaranii bihina alla weyne ifaray shanta maxay yihiin asamcu inaad diinta alla maqashaan ood umaradiina dhegaysataan iyo waaacatu aacada inaad warkooda yeeshaan oo dadkii madaxda ah warkooda aad dhegaysataan haddii aynan munkar iyo macsiyo alla faraynin iyo waljihaadu jihaadna waan idin farayaa walhijratu hijradan waan idin farayaa waljamaacatu midnimadana waan idin farayaa shantaas ama haddii ana nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waan idin faraya weyaan waaya fa inahu maxaa man faaraqa qofkii faaruqa oo ka dhexbaxa aljamaacata midnimada iyo ummada midaysan ka dhexbaxa qayda shibrin taaka qadarkeed faqad khalaca wuxuu siibay ribqata alislaami islaamka qoolkiisa qoolka islaamka ayuu wuxuu ka siibay min cunuqihi qoortiisa qoolka ragga da'yartoon aqoonin ariga iyo wixii la midka ah ayaa qoorta loo suraa oo xerag caadi hoo diyaarsan oonan la diyaarinayn oo diyaarsan wayaan qoorta loo suri marka la geliyo kadibna iskama saari kara waxaraha iyo waxaa weya naylaha iyo waxaasa qoorta loo geliya horta naylaha qorta laga xiraa waxaraha laga xiraa mayna naylaha iyagana la xirin ma la xiraa naylaha ma la xiraa qoorta laga xiraa waaya ayib marka calcumuum waa qoolkaas marka yacni islaamnimadii qoolka ugu jiray ayuu qofka iska bixi weeyaan min cunuqi qoortiisa ilaa an yarjica inuu soo laabta ood islaamnimada usoo laabta mooyane waman iddaca qofka sheegta dacwa aljaahiliyati amaba u dhawaaqa dacwa aljaahiliyati jaahiliga si ay u dhawaaqi jireen oo waxyaabihii ay ku muxuuha naaloon jireen ku naalooda fa innahu isaga min jutha jahannama jahannama wuxuu ka mid yahay dhagxaanta lagu shida ayuu ka mid yahay jutha jahanama jahanama dhagxaanta lagu shida ama xatabu jahanama oo kale weeyaan sidoo kale waxaa weeyaan waxaa la dhihi karaa jamaacada jahanamo la gelina ayuu ka yahay saasna waa noqon kartaa faqaala rajulin ba wuxuu ya rasu rasuulka allow wain sallaa haba tukada aw wasaama ha soome hadduu xataa dukana uu sooma ma jahanamo qoryaha lagu shidaa iyo dhagxanta ayuu ka mid noqonaya qaala wuxuu yidhi wain sallaa ha dukada aw wasaama ha sooma ma garat saas ayuu nabigen yidhi cala slam marka yani habarwacashadii jaahiliga ay ku dhawaaqi jireen iyo waxyaabahan hadda muxuu ahaa tolbeelayay iyo baabkaas dacwa aljaahiliya taas weeyaan iyo waxyaabaha amaba waxyaabihii ay hooy abayaalkood iyo ay ku faani jireen iyo waxyaabaha qaabka darno noocaasa ayuu nabigeena diidaya calayhi salaatu wasalaam dhammaantam inama almumin ikhwatun ayaa booska adgashay fadcuu kadibna waxaad u dhawaaqdaan ood iskugu dhawaaqdaan ama iskugu habarwacataan bidacwa allahi yeeritaanka alle alladii kaasuu samaakum inkuu magacaabay almuslimiina muslimiin inku magacaabay almuminiina muminiin inku magacaabay cibaad allahi adoomaha allow saas ayuu nabigeena amar bixiyey calayhi salaatu wasalaam midnimadaas iyo walaalnimadaas iyo waxa weyaan hijradaas iyo jihaadkaas iyo waxa weyaan eh, qofka madaxda oo la maqla lala aeeca wixii macsiya aanan ahayn ayuu nabigeena asna calayhi salatu salaam nafaray sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidka imaam tirmidi ayaa soo saaray waana xadiid saxiixa xadiid saddex boqol konton iyo shanaad can nawaas ibni samcaan waxa la wi radi allahu tacala warda alansaari can rasulillah rasulka al wuxu ka wari sal slam qal nabigeena wuxuu yidhi darab allahu alla weyne wuxuu muxuu maala tusaale siraatan jid mustaqiiman ee toosan telefoonka sheekhu u dhibay ha laga damiyo nacam darab allahu alla weyne waxaa weeyaan wuxuu tusaaleeyey maalan tusaale siraatan darab allahu muxuu ahaa alla weyne wuxuu muxuu aha tusaaleeyey maalan tusaale siraatan jid mustaqiiman ee toosan wa suuraani laba darbi ayaa muxuu ahaa saa ugu yeelaan weyaan jidki waa kan inta waxaa weyaan derbi weyn ayaa ka jira intana derbi weyn ayaa ka jira tusaale uu nabigeena jideeyey ama uu sameeyey waa calayhi salaatu wasalaam waayahay alla uu kasoo mxuu aha alla uu mxuu aha maalkaas alla uu keenay darab allahu alla ayaa muxuu ahaa tusaaleeyey maalan tusaale amaba dhigay siraatan jid mustaqiiman ee toosan wa calaa janbatay asiraat jidka labadiisa dhinacna suuraani laba muxuu aha derbi ayaa ku sugan fiihimaa labadaa derbi waxaa ku dhex yelyeelo amaba muxuu ah ka muuqmuuqda abwaabun albaaba mufataxatan furfuran albaab waa kaas derbiga weynaa albaab kale waa kaa albaab intuu ayuu mxuu haakadaa albaabo yaryar ayaa marka muxuu ah ka furfuran wa cala alabwaabi albaabahana waxaa muxuu ahaa dushooda ahaaday amaba ku daysan sutuurun daahyaala murkhaatan la ayaa ku raaracsan albaabka iskama furna daah ayaasa ugu raaracsan wa calaa baabi siraati jidkaas isaga ah albaabkiisa iyo meesha laga soo galaana daacin midbaa dhawaaqi oo yaquulu lah wuxuu dhihi ayuhannaasu dadow udkhuluu war soogalay asiraada jidka jamiican dhammaantiin soogala walaa tatacawajuu ha leexanina oo ha qaloocanina meel kaloo qaloocan ha aadine jidkan toosan muxuu aha kusoo durduriya oo soo mara saasuu dhahaya albaabkaasuu taagan yahay wadaacin mid dhawaaqana oo kale yadcuu wuxuu ka dhawaaqayaa min fowqi siraad siraadka meeshiisa korkor ayuu ka dhawaaqayaa oo waxaa weeyaan fa idaa araada hadduu doono yaftax shay-an min tilka alabwaab wadaacin mid dhawaaqana yadcuu wuxuu ka dhawaaqayaa min fowqi siraadi siraadka meeshiisa sare fa idaa araada hadduu qofki doono yaftaxu inuu fura shay-an shay-un min tilka alabwaab albaabadii daahyada ay ku xirnaayeen qof inuu ku yarlaamo qof damcana qaala wuxuu leeyahay wayxaka war liibaantaade laa taftaxu ha furin albaabkaas fa inaka adiga in taftaxu haddii aad talijhu waad gelaysaa marba haddii aad albaabkaas taabato ood furta ku dhici eh muxuu ah ha furin ahow dhowaan ayuu leeyahay wasiraatu siraadkii marka jidka weyna marka nabigan wuxuu yidhi calayhi slat slaam saa dadka dhan la wada aruuriyo arrinta ayada asal ahaan waxaa iska linka madaxda ama madax ha ku noqdo suldadii muxuu ahaa sulda sayf ha ku noqda ama surdo diineed iyo aqoon ha ku noqdee ninkaasa iskala amaba qof la yidhi adiga qiso oo dadka u sheeg kan saddexaadna haddii labadaas ayadaa la waayo muraa'in weyaan mid istutusa ayaa qisooda laakiin waxaa dhici karta qof aanan la farin oon asagan amiir ahayn oon istutusa ahayn oo dadkana diinta u sheega oo qisooda sooma jiri kara ha taas weyaan laakiin macneed waxay tahay haddii adiga aadan xilkaa ku saarnayn oo xilka asagana aan lagu farin oon lagu idmin baahina ayna jirin baahina oo lagu baahanya ayna jirin marka inaad la soo istaagta sheekha halkan joogo oo qisoonaya oo muxuua ah la fadhiyo adiga inaad tira nabal taydana hala dhegaysto oo hawshaaba lagaa qabtee moogta inaad qisadii iyo mawcidadii qof baa qabtay hadda muxuu ahaa halkan eh, shalay nin baa khayr eh, sheekh kanyawi waa cidkaas halkan ka wacdinaya daraad iyo eh, muxuu aha maalin jimcada ma ya daraad samayn banaankaasna uu istaagay uu ka wacdiyey nafsal qisa ood halkan kaga wacdiyey iyuu kaga wacdiyey yutoobkii kumanaan kun oo qof ayaa dhegaysatay qisada ayadahayd oo ka faa'idaysatay waa sax waxaadu fiican wa marka sheekh kenyaawiya qiso galay anna waan geli maadaama isaga u galay oo kumanaana dhegaystay anna waxaa weeyaan waa wax hadda ku dhisan maaha tan la diida marka taas weeyaan laakiin baahida way taallaa oo hadda maanta markaan ka hadalno dadka in la wacdiya baahi waxaa taalla aan la koobi karin oo cod gaari karta tolla-aan baa taagan dadkii mootooyinkaa la wada saaranya gabdhihii oo runtii fuxshi iyo ceeb iyo sharaf darro iyo rafadhaawac ay taaganta waayahay sidoo kale waxaa weeyaan dhallinyaradii oo ummaddan qiwaamkeedii iyo lafdhabarkeeda ahayd oo lagu xisaabtamay ilan dadka waa lagu xisaabtamo waa ummadda waxay ku xasuusantaa muxuu ahaa da'yarteeda gabdhihii wiilashiina wiilashiina dhan kale u tallaabo qaadeen gabdhihiina halkaas u tallaabo qaadeen munkaraadka yaa munkaraadkiiya mxuuaha meelo badan inkastoo khayrku aad u badan ya ilahay fadligii subxana watacala ayaa dhowban marka dad dadba islaamnimada ka baxeen oo gaaloobeen dad baa ka tageen dad si wada gaaladii ayaa diinta rabta oo diintana bara la taagan muslimiintii odayaal iyo dad muxuu ahaa aad u culus oo soo islaamay oo amaba muslimiin ah aan faatixadii aqoonin oon ataxiyaadka aqoonin oon shuruudda salaadka aqoonin oo arkaana salaadka aanan aqoonin oo kelima tawxiidka muxuu ahaa aanan aqoonin nafyigeedii iijaabkeeda aan kala aqoonin oonan aqoonin shuruuddeedii oo muxuu aha nawaqasheeda aan aqoonin marka diintan tolla ayaa haysato tolla ee hal meel in laisku ciriiriyo on muxua nafta laiskaga bixiyo wax weyn ma keenayse ee eh, waxay u baahan tahay nin walba intuu dhexda xirto wixii tabartiis inuu gaarsiiye laakiin hadday baahi jirin qofka in meesha oo isku ciriiriyo anna waan ka qisoona hebel maadaama ka qisooday taas inay tahay unbay kolleyba u badanta wallaahu aclam laakiin qofka haddii qalbigiisa uu huba inaad ilaahay dartii waxaan u sheega inuu dad inta gaarsiiyo waa tiilisfaray balliquu canii balliquu canii walow aaya waa tii nabigeenu na faray calayhi salaatu wasalaam maantana baahida loo qabo aad iyo aad iyo aad bay u weyn tahay maanta ninkii raba inuu arrintaa ogaado marka salaada la aqimo magaaladaana dhex maro inta muxuu ahaa aanba in la adimay in la aqimay aanan ka warqabin salaada maqhrib khaasatan cisha waaa la dhihi karaa qofka guriga ku tukan doona ama si salaada maqhrib oo tegayso inta iska dukaamo furan inta maqaayad iska furan inta iska hasaaways inta sheekaynaysa intaan haba yaraatay aanba loo adimin loona aqimin bal ha eego inta muxuu ahaa munkaraada ha eego alcumuum marka warkaas waa aad dheer weeyaan waana ku dheeraaday almacdira waa yahay xadiidkaas imaam ibnu maajah daarimi ayaa soo saaren waana xadiid waxaa weeyaan saxiixa weeyaan xadiidka saddex boqol iyo toddoba iyo kontonaad can awf ibni malik waxaa laga wariyey awf ibni waxaa weeyaan waa saxaabi jaliila cawf ibnu malik ibna abi cawf alashji ayaa la yidhahdaa ninkaas waxaa caam ku yahay maalintii maka la furinaya ayaa raayada iyo calanka tolkiisa iyo qabiilkiisa calankoodii ilan jilbijilib baa loo geli jiray digaalka oo qolo walba raayada reer bani fulaan saasaa maxaa loo geli jiray ta ayadana waxay keenaysaa dadka markay saaxiibo yihiin amaba qaraaba yihiin inay kala cararino waxaa weyaan dhakiyo dhaawacma iyo w lamid ah. xikmo badan baa ku jirta somali hata aad ba u yaqaanaan baabka isaga marka waxaa weeyaan eh, in saas maalintaas marka calankaas ayuu waday radi allahu taala u arda wuxuu geeriyooday todoba saddex iyo toddobaatankii hijrada nabigan ayuu geeriyooday cawf bn malik qaala wuxuu yihi cawf bn malik samictu rasuula nabiga alayaan ka maqlay sal slm yquul isagoo le laa yaqusu ma qisooda ilaa amiirun amiir aw maamuurun mid la faray aw mukhtaarun mid faanbadana abdlahi ibnu yaziid almacaafiri ayaa la yihahda almisri ragga taabiciinta raggooda dhedhexaadka ayuu ahaa wuxuu geeriyooday boqolka hijrada nabigeena calayhi sala slam qaala wuxuu abu cabdiraxmaan laysa ma ahaanin hadiyatun hadiyad oo afdaluka afdalka fadli badan min kelimati xikmatin kelimad oo aho tuhdiha aad u hadiyeyso liakhiika walaalka kelimad xikmad ah ood walaalka u hadiyeyso hadiyad ka fiican lama arka weyaan taas waa aar waana saxiix sanadkiisa imaam daarim ayaa soo saaray laakiin xadiidka soo socda aciifun jida weyan xadii saddex boqol iyo sagaal iyo kontonaad can abi hurayrat radi allahu taala an qaala qaala rasul lah sal slm nabiga ayaa loo tiiriyaa inuu yidhi laakiin sanad ahaan saxiixu ma ahane alkalimatu kelimada alxikmatu xikmadda ah dallat lmumin qofku muminka baadi ka maqan weyaan faxayu meel alla meesha wajadaha uu ka hela fa huwa isaga ayaa axaqu biha ku haboon laakiin xadiid saxiixa oo macnahaas xambaarsan ayaa jira oo nabigeena sal uu ninkii shaydaanka ahaa qabtay zakatulfidriga aruursanayay ayaatu kursiga markuu u sheegay nabigana muxuu yidhi sadaqaka run buu kuu sheegay wa huwa kaduubun laakiin waa beenaale laakiin run buu kuu sheegay abu hureyre markuu sii daynayna cilmigaas wuxuu yidhi waxaan ku barayaa aayad ayaan ku barayaa oo waxaa weeyaan haddii aad akhriso habeenka shaydaan uusan ku dhawaanayn isaga laftarkiisii mid loogu badbaada markaasaa waxaa weeyaan ayad kursi u sheegay markaasaa nabigeena subaxdii saddexaad wuxuu yidhi maa facala asiiruka albaarixa ninkii aad soo qafaalatay xali muxuu sameeyey markaasa wuxuu yidhi nabi wuxuu ii sheegay u yidhi wuxuu inuu muxuu ahaa cilmi ibara ood waxaa weeyaan wax shaydaankan kaga badbaada inuu ibara ii sheego ayad korsi ii sheega weyaan markaasaa nabigen wuxuu yidhi sadaqatu waa kudub marka xikmadda qofka laga helo laga qaadanaya laakiin sanadka xadiidkan saxiix ma aha weyaan baabu majaalisi baabu majaalisi alcilmi cilmiga majaalistiisa fadliga uu leeyahay yuu baabkan u baab yahay xadiid saddex boqol iyo lixdanaad can ibni cabaas waxaa lg radi allahu tacala anhuma qawl cbdillahi bn cabaas majtamaca kuma kulmaan qowman qolo fii beytin guri oo min buyuut illah guryaha alla ka mid ah yatadaakaruuna iyagoo isu meeriyo ama isxusuusiya kitaaballahi kitaabka alleh oo yatadaarasuunahu isu dhiga oo isu mariya baynahum dhexdooda ilaa haddii ay dhacda adalathum waxaa haraysa almalaaigtu malaigta alle biajnixatiha garbaheeda ay ku haraysaa xataa yahuuduu ilaa ay ka dhex galaan fii xadiidin hadal oo hayrihi xadiidkaas iyo qur-aanka aanan ahayn wax kale ay iska galaan wey arrimo adduunya waman salaka qofkii muxuu ahaa mara ariiqan jid yabtaqi ku dalba bihi jidkaas alcilma cilmiga ama cilmi shariico weeyaane sahala allahu alweyn wuxuu u sahlaa ariiqahu jidkiisa ila janat jannada u mari laha ilah u yasir weyaan waman abطa'a bihi camaluhu camalkiisa qofkuu muxuu ahaa dib mariyo lam yusric ma dadajiyo oo ma hormariyo qofkii mxuu eh, ahaa camalkiisu dib udhiga qolo fulan baan ka dhashay waxba ma tarto ninka la yihahdo abilahab oo nabiga adeegkiisa calayhi salaatu salaam ilaa qiyaami saacada qur lagu habaaraya oo qur lagu dhaleecaynaya oo dadka dhan loo sheegi khalqiga dhan iyo mxuu ahaa muminiinta iyo hayr muminiinba loo sheegi inuu ahlu naar yahay weliba si xun loo cadaabi doono nasab wax tara asag waxba tari lahaa xadiidka imaam daarimi ayaa soo saaray waa isnaadu xasan saxiix weyaan waxaa kaloo eegtaa uu imaamka leeyahay wandur xadiid saddex iyo saddex boqol iyo afar iyo soddonaad in lisu mariyo oo la wada raacda iyo wasu'aali canhu cilmiga oo muxuu ahaa ardayda iyo dadka barnaa is weydiiyaan ayuu u baab yahay inuu mashruuc yahay xadiid saddex iyo ko iyo lixdanaad can abi saciid alkhudri waxaa la wariyey sacad malik bni sinaan wayan qaal wuxuu yidhi sacad malik bni sinaan tadaakaruu war isu meeriya oo isxasuusiya alxadiia axaadiista nabiga isxasuusiya fa ina alxadiia xadiidka yuhayiju xadiia xadii kale ayuu mxuu ahaa soo kiciya oo markaad xadii la sheego markiiba xadii kale kugu dhalinaya marka axaadiista isu mariya oo isu meeriya oo isugu celiya weyaan xadiika imaamdaarimeaarkaas imaam daarimi ayaa soo saaray waana sanadkii saxiix weyaan xadiidka amaba aarka saddex boqol iyo lix iyo eh, laba iyo lixdanaad can amash waxaa laga wariyay camash waxaa la yihahdaa magaciisa sulaymaan ibnu mihraan alasadi taabiciinta kuwooda yaryar ayuu ka mid wuxuu geeriyooday toddoba iyo afartankii boqol iyo todoba afartanki hijrada nabigeena ama boqol iyo sideed iyo afartanki hijrada nabigeena alayhi salatu slam qala wuxuu yidhi acmash kaana ismaaciil ibnu raja ninka ismaaciil raja wuxuu ahaa yajmacu mid ururiya sibyaan alkutaabi dugsiyada qur-aanka ah iyo madaarista qur-aanka ah ilmaha dhigta ayuu aruurin jiray yuxadiuhum kadibna axaadiista ayuu u sheegi jiray yataxafadu bidali bidaka arrinkaas ayuu mxuu axaadiis ayuu ku xifdin jiray ayaga ayaad ku dul mxuu ahaa baran jiray ayaga ayaad u aqrin jiray ayaga uu mar ku dul xifdin jiray raimahullah ramatan waasica marka mudaakiradii cilmiga ayay ka mid tahay xadiidkaas imaam daarimi ayaa soo saaray ama waa aarkaas sanadkiisana waa saxiix weyaan waayahay aarka kale oo saddex kun iyo ama saddex boqol iyo saddex iyo lixdanaad can muxamed ibn fudayl waxaa laga wariyey can abiihi abiis oo fudayl wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi fudayl kaana aariu kaana wuxuu ahaaday alxaariu ibnu yaziida ninka xaari ibnu yaziid la yidhahdo haye alcukli ee reecu ka lahaa wabnu shurumata in ibnu shuruma loo yaqaano iwalqaca ibnu yaziid ninka qaaca ibnu yaziid la yihahdo iwa muqiratu iyo muqira ninka la yidhahdo idaa sallow haddii ay tukadaan alcshaa salaada cisha alaakhirata ee damba salaada cisho caadiga weeyaane jalasuu ay fariisan jireen fi lfiqhi ay fii mudaakarati alfiqhi fiqiga inay isu mariyaan oo ay raacdaan ay u fadhiisan jireen falam yufariq baynahum muusan kala geyn jirin oo kalama wada jirin ilaa adaanu subxi salaad subax aadaankeeda unbaa kala dhan marka mudaakaradaas ayay ku jiri jireen raximahum llah raxmatan waasica xadiidkaas amaba aharkaas imaam daarimi ayaa soo saaray sanadkiis waa weeyaan aharka kale oo saddex boqol iyo afar iyo lixdanaad can cabdillahi bn mascuud xalawi radi allahu tacala canhu qala wuxu yh abdillah bn likulli shayin shaylarka aafatun aafa ina likulli shayin shaylarka ay u sugnaatay aafatan wa aafat lcilmi cilmiga aafadiisana annisyaanu hilmaamka weeyaan cilmiga aafo kaloo ley ma lahane in la hilmaamo weyaan marka inaadan hilmaamin waxaa keena in marka mudaakara iyo in lisumar iyo lisu meeriyo darimi ayaa soo saaray sanadkiis waa saxiix weyaan aarka kale an cali waxaa laga wariyey ibn abi aalib radi ala ta an qala wuxu yihi sayid cali tadaakaruu hada alxadiida xadiidkanoo kana isu mariya oo isu meeriya wa tasaawaruu war isziyaarta fa inakum adinka in lam tafcaluu haddii aadan arrinkaas samayni yadrusu waa indiraasaya amaba wuu tirtirmaya wuu baaba'aya weyaan waa inka dhumaya daarimi ayaa soo saaray sanadkiis waa saxiix weyaan xadiid saddex boqol iyo lix iyo lixdanaad can ikramata waxaa laga wariy qala wuxu yihi ikrama mawlana cabaas weyaan kaana qaala wuxuu yidhi ikrama can cikrimata waxaa la wari mowla ibn cabaas qaala wuxuu yidhi cikrama kaana ibn cabaas cbdulahi bn cas wuxuu ahaa yadacu mid ku xira fii rijlayi labadeed lugood alkabla xereg iyo silsilada ayuu ku xiri jiray wa yucalimunii wuxuu bari jiray alqur'aana quraankii wasunan sunan sunantu ibari jiray inaan meel aada ayuu idiidi jirayoo way xabis jiray ilaa aan ka barta asaga ayaa xureeyey daarimi ayaa soo saaray sanadkiina waa saxiix weyaan baabu maa jaa wuxuu ku yimid ayuu baabkan u baabiyey fii kitaabi cilmi cilmiga oo can abi hurayrat a radi allahu ta an arda qala wuxu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slm man su'ila qofka laga weydiye can cilmin cilmi uu yaqaana oo fakatamahu kadibna oo cilmigaas qariyo aljamahu llahu alweyne ayaa ku kooraya amaba afka u sura bilijaamin oo mxuu ahaa lijaam iyo xakama oo min naari naar iyo koora oo min naari naar yowma alqaamati maalinta qiyama afka ayaa bir naareed laga geliyaa sida faraska weeyaan saas ayuu xasan saxiix weeyaan abu daawuud tirmidi ibni maaja ayaa soo saareen xadiidka saddex boqol iyo sideed iyo lixdanaad can abi hurayrata waxaa lagu radi allahu taala anhu qala wuxu yhi abu hurayra wa aahar asna wallahi baan ku dhaarteen lowlaa aayataani laba aayad hadday aynan ahayn oo fi kitaab illah kitaabka alla ku yeela tacaala alla kor ahaye maa xadadtu canhu nabigeenna kama sheegeen yacni caninabi nabiga kama sheegeen xadiid weyaan shayan shay abadan weligey lowlaa qowlullahi qowlka alla haduusan ahayn ina aladiina kuwii yaktumuuna qarinayaan maa anzala allahu min alkitaab ilaa akhiri aayatayn laba aayad laga dhameeyo kuwa ayaga marka muxuu ahaa lacnad inay ku dhacday inay naar leeyihiin ay aayadaha cadaynayaan arrinta haddii aynan ahayn waxaa weeyaan hal xadiid nabigaana kama sheegeen ayuu yidhi abi hurayra radi taala arda marka katmaankaas ayaa laga cararaya qofka haddii cilmi la weydiiyey marka laa aclam wada la soo istaaga markaas haddii cilmiga aad oo taabit yahay waxaa weeyaan weliba waxaa sii darnaanaysa qofka marka cilmiga ad u min ajli xasad inuu dadka ka xasdo cilmiga ka ilaaliyo waxaa weeyaan ood hagar uu ka gala dadkii macalimiin qaar oo dad jaamacado dhigayaan macalimiin qaar oo anawiyaad dhigayaan dugsiyada sare macalimiin qaar oo qur-aanka dhigayaan macalimiinta qaarkood waxaa dhacaysa inay hagar galaan ficlan wayna dhacdaa arintayda oo yidhaahdaan ardaydan haddii wax fiican aad barto way kaa daba imaanayaan ardaydan haddii aad wax barto sheekhnimaday kugu qabsanayaan korsigay kugu gaarayaan nigeria wax liga sheegaaye qofka markuu b ga ama dictoorada u rajista garay jaamacadan cadigo maadiga raggi brofesoradaah meesha hore sii joogay odayaasha koraastii looga dabaaday diidayaan moogta markaasa madaxay kaga fadhiisanayaan toban iyo laba sana waxaan arkay nin b iyo doctooro diyaarinah laba iyo toban maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi markaa waraaq soo qorob wejiga kaga dhufanaya ninka mushrifka ahaa supervisor maxaa yeeley wuxuu ilaashanaya korsigiisa kaas waa saaxiib dunya laakiin kii sheekh ah oo cilmiga shareecada xambaarsanaa inuu arrintaas sameeyo wax socona maahan arrinta aydan khatarba ku geli weyaan baabu maa jaa wuxuu ku yimid ayuu baabkan u baabaya filmiraai dooda iyo waljidaali muranka oo diintii alla lagu murma xumaanta ku soo aroortay ayuu baabkan u baabaya xadiidkan saddex boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can abi umaamata waxaa laga wariyey suday ibnu cijlaan albahri weeyaan wuxuu geeriyooday lix iyo siddeetan ka jirada nabigeena alai sl slm waa saxaabi jaliil ah qaala wuxuu yidhi abi umaama qaala rasul nabiga al wuxuu yidhi sal slem maa dalla ma lumin qowmun qola bacda hudan hanuun oo kaanuu ay ahaadeen caleyhi dushiisa ilaa haddii ay ku dhacda uutuu waxaa la siiy aljadala aad aragto marka diintooda muran ay noqotay kuwa ayaga qolo kasta qolada ka muranka badan oo ka jacda badan ayaa ka lumitaan badan weyaan uma inta kadib tala wuxuu akhriy hadi ayaat ayadan ayuu akhriya maa darabuuhu ma ayna yeelin laka adiga ilaa jadalan dood bal iskaba dhaaf hum ayaga qowmun qolo weyaan khasimuuna dood meel la fadhiyo doodayaal weyaan xadiid saddex boqol iyo toddobaatanaad can abi hurayrata waa wr an nabi wuxuu ka wari sal sl nabigeena qaal inuu nabigeena yidhi almiraau dood lagu murmo fi lqur'aani qur kufrun waa gaalnimo weyaan say kufri ku ta miragaas marka waxaa weyaan culimada qaar waxay leeyihin ashaku qur oo shaki qofku ka galo waa gaalnimo waxay leeyihiin in qofku uu yidhahda kan waa waxaan aan akhrina waa qur midna uu yidhahda qur maaha gaalnimay keenaysaa waa saas ayaa nabigan ula jeeda ay culimada raximahum llah imaam abu dawuud ayaa soo saaray waa xadiis xasan saxiixa weyaan xadiis saddex boqol iyo ko iyo toddobaatanaad can cumar ibnu cabdilcasiis laga wariyey wa ahar ahar weyaan can cumar ibn cabdilcaziz waxaa laga wariyey raximahullah qala wuxuu yidhi man jacala qofka ka diinahu diintiisa caradan mid u bannaan oo diyaar u ah lilkhusuumaati dooda oo diintaada haddii aad inaadun lagaaladooda ama aad kala dooda aadun diyaar u noqoto e akara wuxuu badiya atanaqula inuu mxuu ahaa maanta madhab fulan u haystaa berri madhab fulan haystaa berri koox fulan la taagnaya maxaa yeelay maalin walba waxaad la kulmaya dad ka aftahansan oo ka xujo badan way qancinayaan haddana kuwo kale u tegi waa qancinayaan marka weligiis wuxuu ku jiraya mataqaanaa dawaamo i wareegunbu ku jiri koox fulan buu shal la jiray maanta waa halkaasu ka xadiraynay maalin fulan kuwa mxuu ahaa eh, afduuban buu la jiray maalin ka dambeys kuwa halkaasu la taagnaay wamaa ilaa dalika marka damban waxaa khatara in waxaa weyaan baararka khamrada aad u dambeey dadka tanaqulka badan saas ayaa u dambaysa weyaan khatamxume in ilahi subana watacaala hanaga ilaaliya inaad ku dhacdo halisa weyaan marka sideedaba diintan diin dood ma ahan nacam haddii ay dood noqotona waxaa weyaan walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ilaa bilatii hiya axsan tan ugu wanaaga badan waxaa weyaan wajaadilhum bilati hi axsan haddii ay timaad oo laga fursan waayo waa meesha u dambaysa aakhir dawa alkay weyaan qofka dawada ugu dambaysa waa gubitaan marka taas weyaan waayahay xadiidka ama baabu hada wallah aclam wsala allahu waslama cala cabdi rasuuli mustafa